ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد waxaynu ku dhex tirnay axkaamtii soomka weliba soomkii sunnaha ahaa waxa la ogol yahay iyo waxa la diiday waa xadiidka shan boqol iyo lix iyo toddobaad وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nabigu waxau ihi ida intasafa shacbaan bisha shacbaan la yidhaahdaa hadday kala badhanto falaa tasuumuu ha soomina soom sunno ah ha u bixina rawaahu alkhamsatu wastankarahu axmed axmed waa inkiray xadiidka macnaha sixadiisa ama munkar buu ku tiriyey sidaa darteed xadiidku waa daciif sida axmedba uu sheegay in muska dambe xadiidka sheegaya in lagu gooni yeelo waa la diiday xadiidkaa odhanaya waa daciif waxaase lala akriyaya lagu qaydaya xadiidka soo socda ee uu nebigu yihi ramadaan ha kala horeynina maalin iyo laba soom ilaa qofuu caado ahaa mooyaane ta diidayaa waxa weeyaan yowmu shakiga iyo maalinka ka horeeya iyo in soomka lala doonto laakiin xadiidku macnaha inu sheegayo ma sug waaya xadiidka waxyaabaha aynu ka faa'idaysanayna waxaa ka mida buu ku in cibaadada ay kala baxdo ta sunnaha iyo ta faralka ah cibaadada sunnaha iyo ta faralka waa in la kala garto sidaa darteed baa nebigu amar waxa uu ku bixiyey in aan salaad sunno ah tu faral lagu xidhiidhinin amara anlaa nuusila salaatan bisalaatin xataa natakallama jeeroonu hadallo inaanaan isku xidhiidhinin laba salaadood macnaa sida loogu baahan yahay markaad salaadan hore tukato ay u wanaagsan tahay inaad u yaro aagbedelato oo intood halkan ka kacdo inaad meel kale sunnihii iyo ku samayso see u wanaagsan tahay ayaa waxa wanaagsan in aad qowlna ku kala saarto oo markaad salaaddii faralka a dhamayso intaanad sunnaha u bixin ama aanad ukicin waa inaad qowl dikri iyo faasil hadal ah hadal waa inaad ku kala saartaa waxa la doonaya sunnaha iyo faralka ilo waa kala miisaane inay kala socmaan sidoo kale nuhiya can siyaam ida ntasafa shacbaan liyakuna siyaamu ramadaana munfasila mustaqila waxdah si soomka ramadaan gooni uu noqdo ayaa la doonayaa iyo si bishii loogu sii xoogaysto aan dee looga sii caajisin annahyu can hada siyaami muqayadun bima fi saxiixayn xadiidkaasaa qaydaya hadduu xadiidkani mudlaq yahay waxaa laga raacaya oo sugan oo saxiixa ah. xadiidka uu nabigu uhi ramadaan maalin iyo laba ha kala horeynina soom ilaa qofay caado u ahayd mooyaane qofkii uu soomku caado u ahaa qofku soomku caado u wuu kala horeynayaa macnaha maalin iyo laba iyo in ka badanba haduu soom caado ahi usoo baxnaa sunaa ama isniinaha iyo uu soomi jiray khamiisaha iyo oo maalmaha ay kaga beegmeen u dambeeya wuu soomi karaa waxaa kaloon iyadu dee hadalba lahayn qallihii aada qalaynin qofkii qallo lagu lahaa hadduu maalmaha shacbaan u dambeeya uu kaga beegmo iyadana waa wax u bannaan weeye haddii xataa macnaha xadiidkan la tixgeliyaba marka la yidhi shan iyo tobanka dambe ee shacbaan yaan soom la bilaabin yaan la soomin waa qofka bilaabaya ee shan iyo tobanka dambe la eeganaya ee qofka xagga hore iyo ka soomaya waa u bannaanta waayo xadiidkii aynu soo maraynaa caaisha saxiix ahaa muslim ku sugnaaday iyo bukhaariga ee ay tiri nebigu hadduu bil uun ugu soom badnaa bil soom kuma wada dhammayn jirin hadduu bilun wada soomayo ama ugu soom badnaa shacbaan bay ahayd shacbaan bay marka nuska dambe wixii la eegasho an baa la diidaya laakiin xagga hore iyo qofkii caado lah iyo macnaa caadi ulahaa soomkan maalmaha la soomaya iyo qofkii qalla soomaya iyo waa u banaanta xagga diidmada la diiday ma tanziihbaa mise waa taxriim nahyigaas labadaba culimadu way yidhahdaan macnaha waa xaaraam iyo waa karaaho wa can isamaa بنت بصر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبgu waxa uhi laa تصumuu يومa الشhبط يومa السبت maalinka sabtida ha soomina إilaa فيma اfturida عalayكم kii waajibka idinku ahaa mooyaane fain lam yجid أxadكم haddaanu miskiin helin إilaa لxاaءa cinab cinabka qoloftiisa iyo jiriftiisa uun mooye hadduu wax kala waayo aw cuuda shajaratin ama geed warabkii iyo geedka faraqiisa kaa mooye hadduu wax kala waayo fal yamdaqha kaaba calaaliyo rawaahu lhamsa warijaaluhu hiqaatu ila anahu mudaribun waqad ankarahu malik wa abu daawuud huwa mansuuf xadiidka darajadiisu waa xasan xadiidkani waxa uu leeyahay iyadoo ka dambena aynu la akriyi doono wuxuu nahiyey soomkii aan faral ahayne sunna ah inaan sabtida la soomin sabtida ayaan soom lala eganin bu hadday mid idinka idin ka mid ah macnaha wa wuxuu u diidayaa sidii loo diiday kii aynu soo jimcihii oo kale sabtidana waa la diiday haddaba hadday dhacdo inuu qofku soomo ha iska jabiyo weliba haddaanu raashin helinna cinanka diirkiisaa calashado ama cuuda shajara cuudku waxa weeyaan xataa caada kalcurjuuni alqadiim waa geedka faraqi ama warab faraqyadu geedku bixiyo intuu kaa goosto ha calaliyo balyamaga ha calaliyo ha jabiyo un weeye wixii u helo ha ku jabiye hadduu raashinbe waayo xadiidkaasi sidaas diiday kan kalena waxa uu leeyahy wacan umi salamata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana nebigu waxau ahaa akara maa yasuumu min alayaam maalmaha ugu badane uu soomi jiray waxa ka mid ahaa yawmu sabti wa yawmu laxad labadaa maalmood maalinka iyo axad ayaabuu la eegan jiray wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray innahumaa labadani yawma ciidin lilmushrikiin waa laba ciidoodo mushrikiintu ay oo maalina yuhuuddala alawa sabtida oo ciid ay uta maalinna kiristanka wa ana uriidu waxaan doonayaa an ukhaalifahum inaan khilaafo kaasina saas ui akhrajahu النasaa-i waصaxaxa bnu khusayma wahada lafduhu wاlxadiidu ضaciif qaarkoodna waabay ka dhigeenba inuu saxiix yahay laakiin xukumka uu sheeku qaato waa inuu xadiidku ضaciif ma yuukadu min alxadiiثayn haddii la isku qabto labada xadiid waxaa laga faa'idaysanaya xadiidka hore waxa uu leeyahay in maalinka sabtida lagu gooni yeelo soom karaahiyo ayuu sheegay marka laga hadlayaana dee waa kaa xadiidkuba sheego waa soomkii aan faral ahayn ama waa soomkii aan caado saxan qofka ahayn raqam itnayn xikmadda loo diiday in la soomo wallahu aclam annahu yawmun tucadimuhu lyahuud waa maal ay yahuuddu weyneeyaan oo yidhaahdaan cibaadada ayaanu u farbaxayna oo inta badanna markay wax weyneynayaan mararka qaarkood bay soom ku weyneeyaan waayo raqamka saddexaad buu ku soo ururiyey labada xadiido ama idaa jumica siyaamu yawmi sabti maca yawmi laxad fa ina alkarahata tazuul id laa yuujad tashabuh biixda daa'ifatayn marka labada xadiideed moodaysa in ay iska hor imanayaan ee sheekhu uu isku daba qoray iskama hor imanayaana way isfasirayaan buu kuleeyahay macnuhuna waxa wey kaa hore hadduu diiday sabtida kan dambe wuxuu baneeyey haddii axadda lala soomayo inay sax sabtida qurun baa la diidanaa in loogu gooni yeele sidii jimcahaba loo diidanaa in loogu gooni yeelo haddii laakiin maalmaha ka horreeya maalmaha ka dambeeya lagu darayo sida axaddii oo kale inay sax tahay buu ma sheegay marka saasaa loo jamcinaya marka nusuustan iyo axaadiidtana uu sheekhu keenayo ad moodaysa inay mutanaaqib isku yihiin way isjamcinaysaa way isfasiraysaa way isnasakhaysaa intaba waa leedahay waay qaala shaykhu lislaam dallat dalaa'ilu min alkitaabi wasunnati walijmac walictibaar calaa ana tashabuha bilkufaari manhiyun canh waxa aynu ka faa'idaysanaynaa axaadiidtan nimanka gaaleed in la isu egeysiiyaa inay xaraamta nimanka ah kala uma dayno ciiddooda la ysaga leegaysiinayo raashinkooda lagama daynayo sharaabkooda dharkooda say u maydhaan dabkay shidaan waxaasoo dhan wixii aynu islaamku gaar u leeyahay dee islaamkaa ku raacaysa iyaga ku raaci maysa marka dee ciiddii muslimiintu macruuf bay ahayd waa labada ciido marka ciidaha kale iyagu leeyihiin lagagama daynayo lagumana raacayo waidaa maruu bilagwi maruu kirama culimadu taasay ku fasiraan aayadda wixii bilaa macnaha markuu qofka muslimka ay soo maro wuu iska weydaartaaun bilaa macnahaas ciid acyaadulkufaar bay ku fasiraan oo ka mid ah waa waxaana yidhaahdaan baadhi baa la samaynayaa iyo habin ayuu yeer iyo maalinkuu dhashay hebel iyo qaarkood baa kristu isdayga u dabaal tegaya xataa maalintay kristanku leeyihiin ay yidhaahdaan nabi ciise dhashay dadkani say u ambadeen قال ابن القيم إن, الهدا... إن العلماء اتفقوا على تحريم تقديم الهدايا في أعياد الكفار الدينية وتهنئتهم بأعيادهم التي يتعبدون لله بها waxaa xaraam buku leeyahay culimmadu isla waafaqeen in aan hadiyad loo diraynin nimanka gaalada maalmaha ay ciidayaan laguna hambaliyeynin oo waxaad hadiyad ku bixiseed ku hambaliyayso waa wax aada sugayso meegteennana kuma sugnaa marka inaad tidhaahdo dee anba wuu igu hambaliyayaa ciidulfidrigayga iyo ciiduladxadayda isnawaa inaan ku hambaliyayaa christmas daygiisa iyo iyo new yearkiisa oo sidaa isu qanciso maya adiga taadu way sugantaa ilaahay baa ogol waxa ansaxa weeye tiisa baatilka ha barbar dhigino ha ku dhararina waxa intaasoo dhan ay kusoo ururaysaa diinta islaamka waa diin mustaqila oo gaaru taagan oon cidna maganaya marti u ahayn waa diin namuudajiya oo iyaduna tusaale ah oo iyadaa lagu daydaa iyadaa marti loo yahay iyadaa naasakhahoo diimihii oo kale oo dhan nasakhday si aynu qofka muslimka ay ah u fahmaan muhiima isagii baa marti loo yahay oo dadka inuu gaadsiiyo nuurka ay tahay laakiin inuu meelo yaroo liise ku meerayso ama uu idhaahdo kuwana ilbaxahe ka dabagal uu ku allaabaya shaydaanka faruur xidhanaya wa can abi hurayrata radia allahu canh أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد نهى wuxuu diiday oo uu nahiyey can sawmi yawmi carafa maalinka carafa in lagu soomo bicarafa carafa lafteeda in lagu soomo qofka xaajigae carafa taagani maalintaa inuu soomo wuu diiday nebigu rawaahu alkhamsatu hayra atirmidi wasaxaxahu ibnu khusayma walxaakim wastankarahu alcuqayl munkar buu ka dhigay xadiidku waa daciif weeye laakiin macnaha uu sheegayaa macno saxa weeye oo nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintaa uu carafo taagnaa ma afuray muu soomina waa furay yowmu caraf maalin weyn weeye wa siyaamuhu afdalu siyaami tadawur horeanaynu usoo marnay soom la soomo inuu isagu dee ku ugu fadli badnaa ka mid aha oo uu nebiguna yidhi waxa aan ilaahay ugu dhowaanayaa maalinkaa soomkiisa rajaynayaana sanadkii hore iyo sanad soo socda inuu ilahay dembiga iga dhaafo waa qofkii aan xaajig ahayn maalinka carafo soomkiisu wuxuu u fadli badan yahi o ajrigaa u leeyahay qofkii aan xaajig ahayn amaa qofkii xaajig ahaa isaga hawl weyn baa utaala talbiyadiibu ku mashquulsan yahay waa xiiqsan yahay zaxmad buu ku jiraa sunna uma aha inuu soomo maxaana la doonayaa faralkan uu wado iyo cibaadadan muhiimka inaanu ka mashquulin waa dee qofkii tegay u arkee waa maalinka ugu dhib badanba oo dadku maaragtay intii xajaysay oo dhan inta kale oo dhan si unbay ufilqayn laakiin maalintaa carafa wuquufka ah siday u dhan yihin waa inay halkaa yimaadaan marka wax waliba wuu yaraanaya biyi baa yaraanaya raashinkii maxaanku dhahdaa gaadiidkii saxmad baa dhacaysa qofku maalin uu soomi kara maaha sidan xadiidkani uu sheegayo waxaa qaba jumhuur lculamaa oo aimada say u badan yihiina waa sida uu tilmaamayo hadduu xadiidkani daciif noqdo xadiidkii kale ee bukhaari iyo muslim ku sugnaa ee sheegaya islaantii cabaasa umulfadl la odhanayay ayaa nabiga u dirtay calayhi salaatu wasalaam caarad waxaa la isweydiisanoo maanta oo carafa ahoo nabigu carafa uu taagan taaganya miyuu sooman yahay mise wuu afurayn dee waabaynu tijaabin baysi si warkuba u caddaado waa loo dhiiba waxa la umulfadli baa sharaabkan kuu samayna fa shariba wahuwa yaktubu bicaraf isagoo carafo taagan buu cabbay markaa warkiibaa caddaado cabdillaahi bnu cumarna wuxuu leeyay nabigaan la xajay oo abubakar baan la xajay oo aabahay cumar baan la xajay oo cusmaan baan la xajay falam yasumhu waaxidu minhu midina carafa ma soonin imada iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam midna carafa kuma soonin oo xataa soomkii qofku uu soomaya faralka ahaa saddexdii cishe xajka uu ku soomayay qofkii hadyi kari waaye waa ka horraysinaya ama uu ka dambaysinaya إنه يوم عيد لما روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام عيد باب مركا أفرت مع الموضع عيد أباب الراعي معناها يوم النحر أفرت أيام التشريق يكنوشنا waaya sidaasi baa markaa loo kala qaaday oo qofkii xaajiga ah xaalado gaara buu leeyahy xooluhu qalayaabaa magac gaara leh wax isaga sunna u abaan dadka kale sunna u ahay wax qofkii ka maqanaa sunna u abaan isaga sunna u ahayn sidaas in loo ogaado wey oo qofku aanu odhan sawmu yawmi carafa sunna waa ajri badan buu laha halkana aan ku soomo kana ha akriyo وعn cabd للahi بn cmr radي الlahu canهuma qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam nabigu wuxau i laa saama soom kama ansixin man saama alabada qofka isugu bixisu sooma ah. muttafaqun calayh walimuslim muslim isagu wuxuu kordhiyey min xadiidi abi qataada radia allahu canhu abi qataada xadiidkiisa bilaf laa saama walaa afdara mana soomin mana afurin qofka yidhaahdo anigu boqol soom baan noqonayaa soomkii sunnaha soom ajri badan buu ahaa faa'iidadiisa iyo khayrkiisana leh laakiin soomka qaarkii baa la diiday sunnaha ka la diiday waxaa ka mid a ah inuu qofku sanadka oo dhan labiyo tobanka biloodba yidhaahdo waan isugu bixinaya oo maba afurayo muu soomin mana afurin buu nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam halkaasaaba laga gaadhsiiyey hoose gullagu dhaariyo ereygaa marka ay fasirayeen dee xadiidkaa dambaa fasiraya qaala bacduhum ducaaun cala saa'im waaba macno habaardaa buu dhigan yahay alla kama aqbalo wa qaala bacduhum ina macnaahu likhbaar qolana waxay idhahdeen waa ka warramaya waa war laga warramaya inaan soon ka asixin ama alla kama aqbalo labadaasay ku macneey marka sababta loo diiday waxa weeyaan ana asiyaam aladi yujaru calayhi saaxibuhu maa naala saaxibuhu min alam اljuuci wالdamc wafaqd اlmubaaxaat ama saa'imu اdahri faqad alifat nafsuhu صiyaam واctaada طabiicathu اlxirmaan fasaara laa yaxusu bالصiyaam wala bima yushbihu min aljuuci wالdamc wbihada fakaأnahu lam yasum faاlxadiiثu إخbaaru can xaali qofku haddii masalan uu isugu bixiyo waxyaabo badan baa ka dhalanaya xikmadaha loo diidayna ay noqon karaan si kolka loo eego uu daciifaya horta oo qof yidhi habeenkii unbaa xunaya weligeybu maalin wax cuni maayo wuu daciifaya si kale kolka loo eego had iyo jeer qofku marka uu soomo marna daayo maalmaha uu sooman yahay xanuun buu dareemaa iyo gaajada ila xaalad uu soo caadaystay buu kala jaraya sidaa darteed baa soomka ugu fadli badani soomkii nebi daawuud buu ahaa calayhi salaam sababtu ugu fadli batee waxa weeyaan kaana yasuumu yawman yuftiru yawma maalin intu soomuu maalinka ku xiga afuraya macnaha maalin walba soon cusub nin bilaabayo buu ka dhignaa oo la qabsigii ayaa meesha ka baxayay marka taasina qofkan way ka baay ta saddexaade uu ku xaaraantinimoobayaa waxa weeye dee waxa ku jira maalmo in la soomaa aanay xalaal ahayn oo ayaamu tashriiqi iyo ciidihii maalmahaasina dee ku darsameen ayaa ileen tirada ka muuqanaysa marka taa sharcigu ma ogola sidii loo diiday qofku inuu isugu bixiyo habeenkii iyo maalintiiba soom oo dhowr maalmood habeen iyo maalintoon aanu waxba cunin wisaalu siyaam soomka in la xidhiidhiyo habeen iyo maalin sidii ay xaaraanta u ahay ayaa sanadkao dhan inuu qof laydhaa qofkani waa boqol soom taasina ay xaraamto sharcigeenaa diiday marka waxaa ilaahay loogu dhawaadaa wuxuu ogol yahay wuxuu mar walba loo jideeyey qofkana waa wax mid yar oo sahlan oon qofka kadeed ku ahayn dee nabigana waa khilaafay calayhi salaatu wasalaam oo siduu noqon doonaa sawkii laguma shabahay soomka dalika ina dalika yacdilu sawma dahr sawkii uu nabigu inagu soo yidhi calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu bil walba saddex cisho ka soomo saddexdaa cisho ee iftiimaya wuxuu u dhigmaa isagoo sanadkao dhan soomay oo kale ayuu ka dhigan yahay qof sanadkao dhan soomay ayuu la mid yahay ah, ka sawmi dahabi marka mushabaha iyo mushabahu bihigu miyaanay macno wadaagayn mushabahu bihigu miyaanu macnaha shabaha asal kusii noqonayn waxa wax lagu shabahaa haddii wanaag la tilmaamayo miyaanu dheeraad la ahayn maya hada tashbiih inamaa yaqtadii tashbiiha bihi fii hawaabi law kaana mustaxaban waxaa laga hadlaya haddii xataa kaa la banayn lahaa culayska iyo qofka hawsha uu ku yeelan lahaa iyo ajriga uu ka heli lahaa kaa haddii la banayn lahaa kanuu ka helaya kan saddex cisho bishiiba laga soomaya cabdillaahi bn camr bn caas dhowrkii saxaabiya jibooday buu ku jiray ee nebiga xaasaskiisa u yimi calayhi salaatu wasalaam ee yidhi bal ka warrama cibaadada nebiga hadday wax uga sheeg sheegeenna kaanahum taqaaluuha waaba yaraysteeno waxay idhahdeen dee ma badnaba way isqanciyeeno waxay idhaahdeen dee maynala midba sidii len dembigii hore kii dambeba ilaahay wuu ka dhaafaye cibaadadiisani haddaanay badnayn ay yar tahay de inagu aan badina ilan kii hore iyo kii dambeba waxay naga fuqiya waxay nagu raran ma kala garanayne aan badina cibaadada waa kii midiba wax sheegay mid ilaa anugu maalin oo dhan baa soomana adeen oo dhan baa taagnaan islaamaha guursan maayo midba waxbuu sheegay nabigu uu la taliya waxau yihi ina nabiya qaala sum yawman waaftir yawman fainahu afdal siyaam wala afdal min dalik haddaad doonaysaba soomka ugu badan kii nebi daawud oo kale soono maalinna soon maalinka ku af kaa wax ka fadli badan ma jirto waxaa kaloo halkan aynu ka fahmayna waa nahyun lahum can atacamuqi wataطanuci fi lcibaadaat inuu qofku leewarka un wada qabto oo idhaahdo waxaan la hadhayaa ma jiro cibaadada wax la jideeye iyo wax kalaba oo dhaa waan dadaalayaa leannahu qofku xaaladiisu isku si qudha noqon mayso wuu isbedbedelaya wuu xanuunsanaya wuu gaboobaya marka inu wax isku laasimiye maya laa ruhbaaniyata fi lislaam buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam suufinimada iyo jibada noocaas islaamka dhexdiisa ma ahaanin nimankii suufinimada noocaasa dhaqashee jibada faraha badan wax ku waday way ka dhaceen كريستك ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها انت وحسكوها سوية انها ضمك ابتداعي قال أصحابنا ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحيان لشعائر الجاهلية rajab in soom lagu gooniya yeelana dee hore aynu usoo aragnay inaanay bannaanayn almuhim cibaada kol haddii la idhaahdo alaslu fiiha tawqiif waa in nebiga lagu raaco un calayhi salaatu wasalaam isagaa diintan iyo ammaanadan ilaahay u soo dhiibayo markaasaa la yidhi dadka maqalna ku sii buuqaalna ugu muuji oo sida loo tarjamayo ee loo fasirayo ee loo camal falayo adigu dadka u muuji qawlna ku gaadhsii ficilna ku tus ilahayna taasuu inagu addoonsaday markuu yihi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyawma alaakhir kudayasho wanaagsan baa nabiga idinku sugay salaadii buu leeyahay hudu sallu kamaa ra'aytumuni usalli xajkiina wuxuu leeyahay hudu iga qaad marka sida aynu qofku uxisaabtamo weeyo aanu shaydaanku madaakhil kale kasoo gelay inuu cid la tarsamo iyo inuu gaaladu waxay sameeyeen oo kale isaguna sameeyo oo kula dherartamo iyo inuu wax iska wanaajisto iyo waxaasoo dhami waa meelaha shubuhaadka uu shaydaanku kaga faaidaysto qofka halkaa waxay noogu dhammaaday soomka soom la yidhi yaadaa iyo gaar ahaan ramadaan oo dee aynu axkaamteeda aada nooga soo warramayo waxa ay islaasimaan qiyaam cibaado ilaahay laysu taago qiyaamku mar walba uu fadli badan yahay laakiin bisha oo siyaamki iyo qiyaamki iyo qur-aanka qofku maalintii siyaam buu ku camirayaa habeenkiina qiyaam iyo qur-aan ayuu ku camiraya laylatulqadriga ku baadi doonaya jaanibkii kaga faa'iidaynaya sidaasuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii iyo ummaddii wanaagsanaana ay ahaayeen sidaa darteed baa qiyaamu leyl waa qiyaamu ramadaan halkan lagaga warramaya gaar ahaan qiyaamu ramadaan marka qiyaam la idhaahdo halkan imika salaadii ayaa looga jeedaa waa arkaanteedii mid ka mid ahoo la sheegay mararka qaarkoodna rukuuc baa oo lagu sheegaa warkacuu maca araakiciin mararka qaarkood sujuud waqad kaanuu yudcawna ila sujuudi wahum saalimiin wahum saalimuun acinnii calaa nafsika bikarati sujuud marka maga arkaanteeda iyo qaybahay salaadu ka koobantahay kolba mid baa loogu bixina loogu magac bixinaya waqur'aana alfajr ina qur'aana alfajri kana mashhuuda salaadii subax baa lagu fasiraya waayo qur-aankiibaa dhexdeedii qayb weyn qaadanaya cibaadadan habeenkii lala imanayo aad buu qur-aanku dhiiriyey xadiidku dhiiriyey waa nuurka qofka muuminkaa waa sahay weyn waa tarbiyadu ruuxda iyo jidhkaba siinayo markaad aayaadka eegtana aad buu ugu badan yahay muminiinta ilaahay u amaanay mutaysta jannada ilaahay uu ku casuumay jannada muxuu ilaahay ku amaanay kanuu qaliila min allayli maa yahjacuun wabilasxaarihim yastafiruun kanuu qaliila min allayli maa yahjacuun habeenkii yar bay seexan jireen inta badan cibaada u mar kale ilaahay uu amaanay muminiinta wuxuu ku ammaanayaa cibaadada habeenka tatajaafa junuubuhum cani lmadaajic yadcuuna rabbahum khawfa waamaca ومما razaqnaahum yunfiquun falaa taclamu نفس ما أخفي lahum min qurati أعين jizaan bima كانوا yacmaluun dhinacoodu habeenkii dhulku ka dheeraan jiray iyagoo haddana iyagoo sidaa u cibaadaysanaya u dadaalaya oo salaad u taagan ayay baqanayaan cadaabka ilaahay ka baqanayaan in lagu soo celiyo cibaadaday ka baqayaan damacbaa ku jiro ilahay muu naga aqbali bay leeyihi markaas jannada loo qariyay qaalinimadeeda ilaha u sheegay inaan ilina adag dhegina maqal jannada loo meel dhige loo diyaariyay yabitu yujafi janbahu can firaashihi ida stafqalat bilmushrikiina almadaajicu markuu xasaan ammaanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wakti dadka hurdadakar ay haysay nuuxsan la yihiin huura weynan weynan ay yihiin waktigaasuu nebigu cibaado u taagan yahay calayhi salaatu wasalaam yabiitu yujafi jamcahu can firaash bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen cabdillaahi bn camr bn caas cabdillaahi bn camr bn caas qaala ya qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ya cabd allah laa takun mila fulan kaana yaquumu leyl fataraka qiyaama leyl war cabdillaahi war hebel oo kale ha noqon waxbaad badbadinaysa oo adigan isku adadkaynaye ninkii hebel la idhaahdaa habeenkiibu cibaadada isu taagi jirayo markaasuu iska daayay marka hebel waa halqabsi hebelkaas waa halqabsi ama qof jiro uu nebigu askuray ahaa ama wuxuu tilmaamayaa inaanu wanaagsanayn qofka cibaadadaa ah intuu ilaahay waafajiyey tanaasulay ee dib u noqday waa sunan lhuda waa ay ka sinaayeen usuusha cibaadaadkay ka sinaayeen wey sharaaicdii hore arrintii daliilka ugu noqotay weye cabdillaahi ibnu salaam markuu islaamayay risaalada rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu nebigu rasuul yahay waxyaabihii u muujiyey cabdillaahi bay ka mid ahay cabdillahi ibnu salaam culimadii reer banu israa'iil buu ka mid ahaa markii nebigu madiine yimi raggii kusoo ururay ee aada u xiisaynaye danaynayay ayaan ka mid ahaa markaan saa u eegayna horta wejigiisiba soo jiido markaasaan arkay wejiga nuurkani ka baxayaa inaanu weji nin been sheegaya ahayn markii muuqaalkiisaasi cajabiyey maqaalkii igu xigayna wuxuu ahaa isagoo nebigu odhanaya xadiidkan afshus ay saluu billayli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam erayadaa ay ka muuqato balaaqada iyo xikmaddu ee isku habboona miimka kusoo wada ororaya jumalka ayuu isku daba wardadow salaamta faafiya dhexdiya raashinka isa siiya qaraabada xidhiidhiya salaada habeenkii tukada iyadoo dadku hurdaan ay ki cilaa yihiin jannadaydi nabadgelyo ku gala adinka janno doonayo furayaasha lagu furayo ee ilkaha wanaagsan li waa kuwa ayuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam waa xaqii ilaahay oo la bixiyo iyo xaqii ummaddoo la bixiyo labadaaba markaas ilan diintu waa diin lxuquuq qofku wuxuu u nool yahay liyuxiq alxuquuq si xuquuqda u xasiliyo u hirgeliyo marka haddaad xuquuqdaa isku hagaajiso aad meel iskaga tirisa dhammaystirto ilaahay jannadiisi waa kuu diyaar markaasaan islaamay buuhi cabdillaahi waayo arrimahan usuusha noocan ee wanaagsan kutubtii hore ku haya marka fadliga laga hadlayo cibaadadan habeenka ee sunnaha ah sunnaha la tukado sunnaha la tukado oo falalkii ka warran baa layla eshay dee faralka ma baaba ku safaatay bui ninkii sheekh ahay wax oo faral dee mahadal baa ka joogaba marka qofka dee tan lagala hadlayaaba qof faralkii arrinkiisii meel ku tiiriyey cilmigiisii iyo camalkiisii iyo ilaalintiisii iyo xifdigiisii ayuu meel ku tiiriyey marka dabeedna dheeraadkan buu cosabsanaya laakiin isagu kii aan faradba hayninba de qiyaamu leyl lagala hadli maayo war ilaahay u toobadkeenoo gaalnimada ka baxo tukaan la leeyahy markaasaa looga bilaabaya ilaa awlawiyaad bay arrimuu kala leeyahy صaxiixu muslim can abi hurayra min xadiidi abi hurayra waxaa ku sugnaa ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala ina fi leyli saaca laa yuwaafiquhaa cabdun muslimu yas'al allaha khayra min amri dunya waalaakhirati ila acطaahu iyah waxa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam meesha saacatulijaabaha laga baadi doonayo ee ducada aqbalkeeda aad ka baadi doonayso ee arrimuhu marka ay jiq kugu noqdaan telefoonka ugu dhaqso badan ilaahay aada uga dirayso inay tahay cibaadada habeenkii wuxuu ihi habeenkii waxaa ku jira saacad weliba waa qaybaha dambe afar saacadood dambe oo qofka muslimka ahee cibaadaysanaya ilaahay baryaya tukanaya hadduu waafaqo khayrka uu ilaahay weydiista adduuniya aakhiraba waa qolaya ilaa shar ilaahay kuuma aqbalayo inaad adiguna weydiisato maaha ilaahayna wuu ku danaynaya waa kaa daynaya marka wax kastoo adduun iyo aakhiraba khayra illa waa lagu ogolaya adduunkiina inaad ilaahay khayrkii weydiisatay arrimihii adduunyada mid dad iyo mid duunyaba inuu ilaahay kuu maareeyo oo kuu kordhiyo kuu barakeeyo inayd ilaahay barido waa la ogolya rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana marka hadduu qofku khayr adduunya khayr aakhiraba ilaahay baryo kuu siiya ilaahay waa dhowr nas baynu tilmaamay nusuusta waxaa ka mida dhiirigelinaysa inagu abaabulaysa kicintii abaabulka inagu samaynaysa khayrkaa inaynaan furaysa xadiidka tirmidi ku sugan waxa uu nebigu isaguna waa sugan yahay xadiidka wuxuu nebigu uhi calaykum biqiyaami leyl waar cibaadada habeenkii ku dadaala fa innahu daabu saalixiina qablakum dadkii wan wanaagsanaa ee idinka horreeyey dhaqankoodii weeye wahuwa qurbatun ilaa rabbikum ilaahayna wuu idinku dhowaynaysaa cibaadadaasi wa mukafiratun lisayi'aat dembigana ilahay wuu idinkaga dhaafay wamanhaatun can ilf dembigana ilahay waa kaaga joojinaya macnaha midna waa lagaaga dhaafaya midna waa lagaaga joojinaya wixii kaa dhacayna ilahay wuu kaaga dhaafay wixii aada booshaaqi lahaydee dembi ahaydee dhex geli lahaydna dhaabad kaa joojisa ayaa ilahay uu kaaga dhigaya waa lagaa duwaya barakada cibaadada marka waxaad arkaysaa baabka usluubka uga hadlayaa waxa weeyaan qiyaamu leyl xukumkiisa xikmadiisa cadadkiisa fadligiisa siduu tartiibinaya oo nooca wey waxaynu soo tilmaanay marka xukumkiisu inuu sunno yahay fadligiisana axaadiistaasa ama kuu xusto aad arkaysa iyo aayaadkaaba kolka la eego si gaara qiyaamu ramadaan qiyaamu ramadaan oo dee wax yalaba ka haday allah aynu gaadsiiyey yaa si gaara uu maaragtay halkan loo sii jeedaa oo dee waa ka ad arkayso waa salaatu taraawiix nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda wuu jideeyey si jamaca ayuu ugu jideeyey waa adiga xadiidka in badan maqlay inuu habeen iyo laba iyo saddexba masaajidka ku ogay jamaca habeen saddexaadkii ama afraadkii ayuu usoo bixi waayey dabeedna subaxdii buu yimi wuxu warde ragoo igama qarsoonayn arrinkaa isugu soo ururteen iyo cibaadadiiya waxaanse ka baqay sidaa dhadhanka ugu hayseen ugu dadaalayseen in laydinku waajibiyo macnaa in laydinku waajibiyaan ka baqay dee nebiguna nebigii naxariis buu ahaa waajib kugu soo kordhayna dee iyadoo kii horeba dad badan la ciirciirayo culayskii suhurleeya markaa waan idinka joojiyey marka in jamac lagu tukado inay sunno tahay qiyaamu ramadaan ayuu xadiidkaasi sugay wuuna usii wadi lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xikmad uu joojiyey waa tilmaamay markii dambena cumar baa usii waday radia allahu canhu waay qaala bnu cabdilbar hada kuluhu yadulu cala ana qiyaama ramadaana jaa an yudaafa ila nabiyi lixadihi eh, calayh wa bihi qiyaamu leyl inuu jamac ku sugmay nebigaa loo nisbaynaya salaatu taraawiix waa sunne jiro oo sugan oo lagu tukanayo jamac nabigaana saa ujidayay sal allahu alayh wasalam waaya macnuhu uga tegayna soo aragna saasay qabaan markaa culamaa muslimiin cadadka cadadka qiyaamu ramadaan uu noqonayo qaala alciraaqi lam tubayin lam tubayin fi hada alxadiid ama lam yatabayan fi hada alxadiidi lam tubayin fi hada xadiidi radia allahu canha caaisha ujeedaa cadad arakacaati alatii sallaha nabiyu tilka layaali fi lmasjid waqad qaalat caaishatu radia allahu canha maa zaada annabiyu sala allahu calayh wasalam fii ramadaan walaa fii kayrihi calaa ixda cashara rakca waxaa iimaya tirada cadadka taraawiix xadiidkaasaa jira caaisho koob iyo toban iyo saddex iyo toban dee labadaba sheegay sida la ogsoon yahay cumar ibnu khaaabna intuu asxaabtii ururiyey gaargaarka u kala tukanaysay masjidka salaada taraawiixda ayuu ibnu kacab radia allahu canhu ayuu yihi tuki labaatan ragcadood oo taraawiix iyo saddex witriya intaasaa dhag lagu siiyey koow sidaasay asxaabtuna wada arkayeen wax diidoodda firayna may noqon lidaalik bay a'immada intooda badani ku tegeen waa arrin ijmaacaba ah. ijmaacii nudqiga haddaanu ahayn waa kii sukuutiga mar haddii asxaabta wax diida la waayay la tukadeen masjidkii nebigana lagu oogay waa sugan tahay cadadkaas wabihada akhada alaima abu xaniifa washaafici waaxmed wاthawri waljumhuur saasay isku wada raaceen qaala bnu cabdilbar huwa qwl jumhuur اlculamaa wa huwa اlاkhtiyaaru cindana wacaduu maa waqaca fi zamani cumar radia allahu canhu kalijmac ijmac asxaabta ay isku waafaqeen sheeka kale uu ka reeray malikna isaguba kasii badinayaaba waa dhowr iyo soddon la isagu xagga maaragtay xagga tirada isagu kasii badiyay qaala shaykh lislaam ibnu taymiya ina nafsa qiyaami ramadaan lam yuaqid fihi nabiyu cadada mucayana bal kaana huwa laa yaziidu cala alaaa cashar rakca lakin yudilu rakacaat sida sida sheekuna waxa uu ku xaliyey tirada in la gaabin karo lana badin karo laakiin nabigu sababtu u gaabinayay ahayd ragcadaha oo u dheeraynaya ilaa heer aynaan dheerayn karan almuhim inahaasuu si yaro wadwadaya marka lasoo ururiyo labada siyoodba waa loo tukan karaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saa caaisha ay sheegtay saddex iyo toban ayuu sukaday ama koob iyo toban arrintan kalena muu nahiyinoo muu joojinin nusuusta qaarkeedna dee waxa ay tilmaamaysaa salaatu leyli matna matna inay labalabakii salaada habeenkii markaad subaxa ka baqdana witriga la kaala intaa dhaafinin tiradu may ahayd marka waa masale laysla waafaqsan yahay in labaatankaasina mashruuc uu yahay iyo saddexdaa witriga ah ee lagu darayo tanna qofku uu tukan karo tanna uu tukan karo saa mara culimada xalinaya marka halkaa waxaa ku hadhaya inaan lagu sheegi karaynin bidco oo aan la odhan karaynin salaadan ka badan saddex iyo tobanka ama koob iyo tobanka waa bidco lama odhan karo وعn abi هurayرaةa radي الlahu canhu ana rasuula الlahi salى الlahu عalayه waslama qaala nebigu wuxuu hi man qaama ramadaana qofka bisha ramadaan habeenkii cibaadaysu taaga magacyaashiisu waa qiyaamu ramadaan wa salaatu taraawiix waa tahajud waa cibaadada habeenkii la tukanaya man qaama ramadaan bisha ramadaan qofka cibaadaysu taaga iimaana waxtisaaban iimaana waxtisaaban isaga oo iimaanan rumaysan musadiqan biwacdi mu'minan bifadli haadihi layaali wa cadiimi ajri alcamali biha cinda allah isaga oo rumaysan yaboohda alleh ixtisaaban in ajri ka doonaya iska samee iyo dadka ku dayo iyo ku nafis iyo waxaas ma jiro iyo istus iyo waxaas ma jiro laakiin ballanta ilaahay ma qawadsane wuu rumaysanya wuxuu leeyahy kol hadduu ilaahay boqorkaa ballan qaaday ile qof bani aadam oo waxyaabaad yaboohdiisa rumaysan lahayde kor haddii ilaahay uu ballan qaaday rumayso wuu ku siinaya wuu ku qanacaya koow markuu camalkan samaynayana yaxtas ilahay un waajib ka doonaya ufira lahu ma taqadama min dembi muttafaqun caleyh wixii dembi ahay horaana ka dhaafay wixii dembi ahaa ee hore ee sanadka qofkani uu soo booshaaqay ee uu soo ikhtiraaf u galay ilahay baa ka salaadanaya haddii xataa la yidhaahdo tii buurbuurnaydee waaweyneede kabaairta la odhan jiray say noqonaysa ilaahay wuu kaga fududaynaya iyadana rifan iyo lisan baa ku dhacay see u maranaysa ilahay wuu ka salaabaynaya yurja an tukhafafa alkabaair haddii kalena dee mar leyba qofkan intanuu tukanayo qiyaamkan iyo qiradan iyo u wado mar walba tawbadiibuu ku dhex wadaa ilaa asalkeedaba qofkan salaada tukanaya sunna iyo farala mar walba shahaadadii ilaahayna wuu wadaa haddii gaalnimo iyo gafka dhici lahaa mar walba tawbadiina wuu wadaa oo ducooyinka uu akriyaya salaada dhexdeeda iyo marku salaada ka baxaba waxaa ku jira maxay astaqfir llah astaqfir llah astaqfir tawbadii ilahay u toobadkeenayaa ku jira marka macnaheeda waxa way kabaairtiina way raacay ilan may ahayn kabaairtu wax qofkan ku dhegan oo aan ka fuqaynin may ahayn tawbadun bay u baahnay marka qofkani kun hadduu istikfaartii wado ilaahay u toobad keenayo way raacaysa iyada fadliga bisha ah iyo inay tay jaanis weyn oo cajiiba ah, iyo dariiqada lagaga faa'iideeyo laylatulqadriga inay ayaa halkaas ka arkaysa laylatulqadriga way noo iman doonaa waxaa lagaga faa'iideeyey ajrigiisan lagu helaa intaa kun bilood u dhigmi karaa waa qiyaamka ololaa waxaa halkaas aynu ka fahmaynaa salaada had iyo jeer sunnaha ah ee gaar laysaga tukan karo in jamacna lagu tukan karo wixii aan sharciga diyin wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa wuu badsan jiray bay kaana muujinaysa idaa dakala alcash tobanku markay soo galaan alcash asha ku jirta ayaa ah lilcahd adihni waa cahdiyadii maaragtay ilo ogowda ahayd alcashru alakhiira min ramadaan tobanka dambe bisha ramadaan kor hadday soo galaan oo labaatan laga liqo ramadaanoo tobankaa dambe la gaadho shadda mi'zara wa axyaa layla wa ayqada ahla arrinkiisa wuu isku agaasimi jiray naftiisi iyo ehelkiisaba dhan buu umajiiri jiray shadda guntigu waa adkaysanayay habeenkana waa loo waa noolaynayay ehelkana uu toosinayay in badan baad xadiidka tafsiirkiisa maqashay marka ramadaan la gaalabe waxa weeye sidii lagugu fasiri jiray guntigu adkaysanayay asalkeedaba markaynu ka warramayno qof inuu waxqabadaba qabad dhaba usoo diyaargaroobay oo hawshaa xaqiijinayaan la ydhaha guntigu dhiisha iskaga dhigay dhag unbuu isku siiye wey oo nin dee maradiisu baahsantay wax badan ma qaban kareen guntigu adkayd calooshii baan wax badan loo ogolayn inuu marakaa eh, furfurnaataan la ogolayn dhag islaamuhu ka adkaystayna lagu fasir oo waktigaasi wakti cibaado u xidhaa xidhaabuu ahaa ehelka laftiisa jaaniskooda u xidhi jirayba maalmaha ah siduu cibaadada ugu farbaxo waay ila nin islaamaha ayaa waxaa ku meeraystay sira joog dheer ma karayo oo uu ka daciifayaaye arrinkiisa xaggaasi u ururin jiray iyo tamartiisa iyo dhaaqadiisa oo wa axyaa layla habeenkana wuu noolayn ogabay dalka iyo waktiga waktiga iyo makaanka labadaba waxay ku noolaadaan cibaadada ilaahay sida noolaha bani aadamka iyo noolaha kaleba siduu cibaadada iyo daacada ilaahay ugu noolaado waktiga iyo meesha aada joogto labadaba cibaadada ilaahay nolol bay ka helaan waktigaaga haddii uu yahay wakti kugu dhaafay cibaado la-aan iyo daaco la-aan iyo dikri la-aan waa wakti kaa dhinta waktiga haddaan lagu qorin oo aanu liiska kugu jirin liiska cad dee liiskii madoobaabu gelaya laysa huwa laka bal huwa calayk dushaadu saarayna majaalis kama faydin marka waktigaas waa wakti camiran waa wakti nool waa wakti tirsan waa wakti kayf galay axyaa layla ay qaba ahlahuna waxay sheegaysaa dee in wixii aada qabanayse khayra aanad kala masuugin dad kuwa kuugu dhow gurmadka u baahan inay kula jaan qaadaan u baahan oo ah ehelka ubadka iyo islaamka ehelka mar waxaa la yidhahdaa xaafid ehelku waa xaafida un xaaska inagu maxaynu u naqaanaa mar ruuxa dumara islaamuha keligeed lagu tilmaama marna waa macal caruurta hebel xaaskiisi waa islaantiisina waa looga jeeda macal caruurtana uu noqon karaa af carabigana waa soo socda ayqada ahla islaamihiisa iyo caruurtiisa ibuu tooshinsho de waa kii ku kal ku guuro galayay inantiisii faadimo iyo cali ayqada ahla sidaasay naa bal adigu iska jiifiyo waysadunii biyaha odhan adiguna soo dhaqaasi waa inaad tiraahdo ka qayb gal ah. marka dambe saad u tarbiyaynayso iyada ayaa laga yaabaa inay kaalinta qaadato toosinta iyo adaabulka ayqada ahlah waa camalka camal oo dhan waxaa lagu xisaabiya looga eegayaa qofka khawaatiinka iyo gebagabada gebagabada marka khayr wa khitaamuhu misku gebagabo wanaagsan ayuu la beegsanaya rasuulku sala allahu alayh wasalam nulahis khasa'is hadihi alcashir almubaarakaat bihadihi alfaqraati biduuni adilatiha fahiya macruufat waqariibat lilahi alxamd waxyaabuhu nebigu qaban jiray waxaa ka mid ahaa tobankaa dambe arrimahan ansaxaya marka u horeeya kaana yajtahid fiiha bilcamali aktar min kayriha aad buu ugu dadaali jiray cibaadada iyo camalka qur-aanka iyo subciisa iyo dhammayntiisa iyo akrintiisa iyo salaada intuba way badnayd ehelkana waa baraarujin jiray sa aynu maaragta xadiidkan horeba kusoo arka iyadoo fursaddan laga faa'iidaynayo kaana yactakif fi hada alcashir ictikaaf iyo khalaaweynta uu gelayo iyana waa badin jiray waxa uu rajihiisa ku badin jira oo u diyaargaroobi jiray inuu weel culan u dhigto oo uu qabtoon u dhaafin laylat lqadriga arrimahaas waa arrimaha loo howlgalayo tobanka dambe bisha ramadaan wlfajr walayaalin cashr waagana waa ku dhaartay habeeno tobanana waa ku dhaartay waa habeenada bisha ramadaan u dambeeya ee laylat lqadri ay ku jirto ee afdal layaali fi sana cala aliطlaaq tobanka ugu fadli badan habeenada sanadka mar haddii haddaba tobankii dambe la sheegay waxyaabuu nabigu qabanayay in lagu tiriyo ictikaafku inuu ka mid ahaa baab lictikaaf marka waaya ictikaafki iyo axkaamtiisa ayaynu halkan ku qaadan doonaa ictikaafku waxa weeye xagga luqada marka la eego waa hakasho meel lagu hakado la fadhiisto iyo la yuurursado iyo odhan mayne hakashaa la ydhaha horta af carabi wandur ilaa ilaahika aladii dalta calayhi caakifa xagga sharciga waa iyada oo masjid uu ku nagaado shaksigu nagaansho gaarahoo si gaara u dhacayo oo ilaahay lagu adeecayo almuqaamu fi lmasjid min shaksin maksuusin calaa sifatin maksuusa liaacati illahi tacaala masjid masaajidada ka mida inuu qofku dego ku hakado muddo kooban ama badanba isaga oo fadhiga uu masjidkaa fadhiyo uga jeedo inuu ilaahay ku adeeco roobtii ugu fadli badnayd dhulka iyo baytullahi fadhiga uu fadhiyo cibaado u niyoodo alla ku adeeco marka ictikaaf tacriifkiisu xagga luqada iyo xagga sharcigaba waa caynkaa wey xukumkiisa iyo xikmadiisa iyo nusuusta dhiirinaysa ee fadligiisa ka warramay iyo axkaamta ictikaafka u gaarka ah iyo khilaafka culimada ee ku jira weeye wuxuu ka hadlaya kolka la eego xukunkiisa ilaa shay walba inaad xukunkiisa ogaataa waa arrin aada iyo aada u muhiima oo tallaabada qaadaysaa ku xidhan ma waajibba ma sunna maxay noqonaysa wاlictikaafu sunatu waqurba bilkitaabi wasunati walijmac waa shay sunoo ilaahay loogu dhawaado hal mar buu waajibayaa waa markuu qofku dee ku nadro markuu qofku nadarka ilaahay waxaan ku nadray toban habeen inaan masaajidkan ku ictikaafo kolku ku nadro dee faral buu noqonaya oo sideedaba shayga qurbada ah ilaahay loogu dhawaanayo sunnaha hadduu qofku isku waajibiyo faral buu noqon aayaadka kitaabka ku sugan sheegaya aayadda suurat lbaqara kamida ah, ilaahay baa wuxu uhi walaa tubaashiruuhun waantum caakifuuna fi lmasaajid dumarkii hataataabanin taataabanin oo hala ciyaarin oo waxaa ka dayana idinka oo ictikaafsan masjidka caakifuuna fi lmasaajid caakifuunana jamac bay udhiganta fi lmasaajidna jamac bay udhiganta waa labaa'iska laga qaadanayo inaanu ictikaafku nebiga ku goon yahayn calayhi salaatu wasalaam iyo khilaafka dambeynu arki doono ictikaafku ma masaajido gaarahunba sida saddexda masjid mise masjid walba waa lagu ictikaafi karaa almasaajid inuu masaajidadoo dhan yahay baa aayadda daahirkeeda ka muuqanay wa qaala tacaala wacahidnaa ilaa ibraahiima waismaaciila an dahira baytiya lilطaa'ifiina waalcaakifiina warukaci sujuud aayaddaa suurat lbaqara ku sugan baa ilaahay wuxuu uhi waxaan amray ibraahim iyo ismaaciil nadiifiya kacbadayda u nadiifiya kuwa dawaafay kuwa ictikaafsan kuwa rukuucsan kuwa sujuudsan kuwa ictikaafsan iyo kuwa dawaafaya kuwa tukanaya waxay aayaddaasina muujisay cibaado qadiimaho hore oo ambiyadii iyo saalixiintii hore ay ilaahay ugu dhawaan jireen inuu yahay ictikaaf ajmaca alculamaau calaa mashruuciyat waajmacuu calaa annahu mustaxab walaysa biwaajib laa aclamu can axadi min ahli اlcilmi khilaafan annahu masnuun ma ogi buri cid markaa ku sheegtay in waajib waa sunna xikmaddiisa waa kaa ibnu qayim sharxaya maqaalada dheer waxa ay ku soo ururaysaa qofkani inuu qalbigiisa iyo jidhkiisaba ilaahay qaabiliyo oo baashii adduunye ahayd muddada ictikaafkaa ku jira uu kasoo dhex fuqo ilaan haddaad iska ar arkayso bahashoo si un ugu dhex jirto dhex hawaarto baylaheedu si un bay kuu jiidanaysaa way ku qasbaysa way ku qasbaysa marka inaad ka soo dhex fuqdo muddadaa si nuurku uu kugu kordho si xidhiidhkaad ilaahay u leedahay la leedahay uu aada iyo aada usii bato si cibaadadaadu ay u korodho waa khalwo la ogolyahay oo maarata aada loo dhigi wadukira alictikaaf bacda siyaami limunaasabatayn baabkan sida baabkii soomka loogu daba sheegay ayaa laba munaasabo noqon karta جملة الكلام على الصيام يتناول صيام شهر رمضان وهو الذي الشهر الذي يتأكد استحباب الاعتكاف اعتكاف كيبا بشن في صناع وفي فضل البدن iyo culimada isla waafaqayn mashruuciya وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان masjid ku degi jiray alcashar alawaakhir tobanka dambe min ramadaan xataa tawafaahu allah caza wajal ilaa adduunyada uu ka tegayay uma actakafa waxa ictikaafkii sii waday aswaajuhu ooryihiisa min bacdihi isagu intii uu dhintay kadib muttafaqun calayh ictikaafkaas lama nasakin manuu dhammaan keli kumuu ahayn laakiin xaasaskiisiina iyo dadkii muslimiintaana sidii bay usii wadeen marka xadiidku taasuu dhiiriyey dhaqankii rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalam shaygu ramadaan ku camirayay buu ahaa waktiga uu la eeganaya tobanka dambuu ahaa xaasaskiisuna way kala qeyb qaadanayeen alictikaafu sunatu baaqiyatu lam tunsakh ina sharda alictikaafi an yakuna fii masjidin tuqaamu fiihi aljamaca masjid jamaca lagu ogo aan mawlac yar ahayn masjid kastoo jamaca lagu ogo waa lagu ictikaafi karaa afcaal nabiy sala allahu calayhi wasalam tuqsamu ilaa khamsati aqsaam marka ficiladu nebigu qaban jiray markaanu ictikaafsan yahay shan qaybood bay noqonayn mid baahiyaha bani aadamka la xidhiidha sida hurdadii iyo cunnadii iyo cabidii kaasi waa waxuu qofkii samayn karo iyo shay uu cibaado ahaan ama caad ahaan u samaynaya aan cibaadan ahayn sida masalan lubs lcimaama walizaar waridaa qalabka oo u qaadanaya ma afcalow calaa sabiili tacabud iyo shay inta uu ictikaafsan yahay markuu samaynayo cibaad ahaan uu u samaynayo dee waa qiyaamkii iyo qur'aanku akriya iyo wacdigii iyo dikrigii iyo wacan caaishata radia allahu canha qaalat kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam idaa araada an yactakif kolkuu doono inuu ictikaafka galo salla alfajr salaada subaxbuu tukanaya uma dakala markaasuu gelayaa halka uu ku ictikaafayo fadhiisanaya muttafaqun calayh saasuu ahaayo bilaabi bilaabisla ictikaaf waxa uu ahaan jiray had iyo jeer salaada subax kadib salaada subax kolka uu tukado ayuu isu diyaarinaya marka meel gaara buu lahaa halkaasuu degaya fiihi daliilun calaa annahu laa ba'sa min ixtijaaj makaan lilictikaaf bikhayma أو خفة أو حجرة ونحو ذلك أن النبي كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خيمة فاضرب macnaheedu waxa weeye haddii dee qofkii lamudu meeshii ku jirayaaye hadduu ama maksin yar iska galo masjidka ka mid a ama meel yaroo koona ah maro yaruu sidaa ugu xidho ama taambuugan yare kooban ee labada mitir saddexda mitir ee square ou saas oo kale u dhig balaayo weyn male haddaanay dadkii dhibayn sidoo dee dadku ku yar yahay masjidkana wuu kala fidsan karaa marka kalena wuu laaban karaa sidaasuu samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la ogolyahay taa waa axkaamtii ictikaafka qofkii maxaa banaa muxuu qabanaya waktiguu galaya ictikaafkii masjidka muxuu ka samaynayaa inta uu ictikaafsan yahay wa can caaishata radia allahu canha xadiidkaa sharaxiisi waa dheeriya kaa waktigiina uu dhacay kaa horaynu ku axkaamtii ictikaafka maynu ku dhex jirin allah subxaana watacaala aclam